bismi اllahi الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiن وslى اllah عlى mحamedi وعlى ali mحamed rb اشhrx lii sadrي وysir lii أmrي wxlul cqdaة min lisani yfqhu qwlي qala الnadim الcmridiy raximah الlah baabu calaamaati النصb lنصb خمس why fatxaة alif kasru waya ثuma nun tnxadif fansib bifatxin ma bidamin qad rufiic ilaa ka hindatin fafatxuhu munic wajcal linasbi lkhamsati lasmaa alif wansib bikasrin jamcata aniisin curif wanasbu fi lismi aladii qahuniya wajamci tadkiirin musaxaxin biya walkhamsatu alafcaalu xaysu tantasib faxadfu nuuni rafci mutlaqan yajib baabu calaamaati lkhafdi calaamatu lkhafdi alatii bihandabaad kasrun wayaaun uma fatxatun faqad faksir bikasri ma min alasmaa curif fi rafcihi bidami xaysu yansarif wkfid biyain kulama biha nusib whamsat alasmaa bisharطiha tusib wkfid bifatxin kulama lam yansarif mima biwaصfi اlficli saara yatasif ban yaxuuza اlsmu cilatayni aw cilata tugni can ithnatayni faalifu taniisi agnat waxdaha wasiiqaة اljamci aladi qad intaha wاlcilataani اlwaصfu ma cadli اlcurif aw wasni ficli aw binuuni walif whadihi halaaثu tamnacu اlcalm wazaada tarkiiba waasmaء alcajam kdaka taniث bma cad اlif fain yudaf aw yأti bacda alsurif waaya waxaynu soo qaadanay rafco iyo calaamadaha rafco ay leedahay iyo mawaadicda calaamadahaasi ay degaan calaamadaheegii afar bay ahaayeen damatun waawun alifun iyo hubuutu nun halkaa waxay nooga caddaatay calaamadaha in saddex loo qaybinayo ma huwa mushtarakun bayna alafcaali wاlasma wax ka dhexeeya asmaada iyo afcaasha waana damada damadu afcaalna way gashaayo waa lagu damiya waa lagu rafciyaa asmaana way gashaa ismina waa lagu rafciya iyo maa huwa mukhtasun bilasmaa wax asmaada gaar ku a ah. maxay ahaayeen alwaawu wlalifu wawdu labay degtay jamcu mudakar asalim iyo asmaa lkhamsa labaduba asmaay ahaayeen aliftuna halbay degtay oo muanihiya de yuha muanuhuna de ismibuha markaa wawdii iyo aliftii iyay gaar ku noqdeen ismigo gaar ku noqdeen haka dhex diidayin ficil baabu adi kale waad ku dhagafaari wax ficil ladhaaba ma galaane ismi unka egeeg ismiga calaamo u noqdaane waa inay ku kala caddaadaan iyo maa huwa mukhtasun bilafcaal wax afcaalun gaar ku ah maxaa afcaasha gaar ku ahayd hubuutu nuun haddaad ismi ka raadisid adaa dawiki iska ilaali ficilkaa gaar laa markaa calaamadiisa asaa loo soo qeybiya halkan baabkii labaadu sheekhu raxima allahu tacala uu doonaya inuu ka sharaxo waa nasbo iyo calaamadaha ay leedahay iyo calaamadahaasi mawaadicda ay degayaan laba masalo uu kaga warramaya labada masalo waa maxay waa dikru calaamaati nasbi nasbo calaamadaha iyo astaamada lagu garto ee ay leedahay waa lagaga warramaya masalada labaad ee lagaga warramayaana waa maxay waa dikru calaamaati waa dikru mawaadici calaamaati annasbi nasbo calaamadaha ay yeelatay calaamadahaasi boosaska iyo meelaha ay degaan ee loogu hagaagade labadaa mas waa sidii baabkii hore intii un baa soo noqonaysa tacaariif kaloo soo noqonaysaa ma jirto wuxuu yidhi sheekhu linasbi khamsun wahya fatxatun alif kasrun wayaaun uma nuunun tanxadif linasbi ay kaainu linasbi nasbo waxa u khamsun shan shantaasoo min alcalaamaati calaamadaha ka mid ah baabkan uu ka waramayo ka mid ah wahiya shantaasi fatxatun fatxo weeyi wuxuu u soo horraysiiyey waa liasaalatiha meesha fatx ay degi karto ilaa inta cudurtoobayso dee fatxumaa degaysa oo yada ayaa asal ah alifun alifta wuxuu ugu labaysiinayaa liannahaa bint lfatxade fatxaday nimteedii weeyaanoo litawalidiha canha cinda alishbaac marka fatxada la dhergiye alif baa ka dhalata kasru ku sadexeeyey oo kasrana wuxuu ugu sadexaynaya maxay lnahaa ukht fatxa fatxaday walaalayiin likowni kuli minhumaa xarakate mid kasto kamidi waa xarako hoos dhiguna waa xarako kordhiguna waa xarako ya buu ku xigsiiyey oo yadana wuxuu gu xigsiinaya lanahaa bintu kasra kasrada inanteedii weeyi litawalidiha canha cinda ishba kasre marka la dhergiyo ayay meesha timaada nuun buu dib u dhigay oo nuuntana wuxuu dib ugu dhigayaa calaamo ayay nasbada u noqotaa ficilka dhexdiisayna calaamo ugu noqotaa ficilkuna ismiga waa ka dambeeya fakada calaamatu calaamadiisuna waa sida calaamada ismigaa kasoo horeynaysa dee calaamadii ficilka saxiix walala sidaas u kala tartiibiyey haddaba laqmada eeg linasbi jaariya majruurkan soo taqadumay waa khabarkii khamsunna waa mubtadiya oo muahara hiya waa mubtada fatxatuna waa khabarkeegii alifun waa kasrun waa cadfun bilaa caadif xarfu cadafkii baa ka maqan lidaruurati nadmi kasrun tasaamux baa ku sugan yajuusu fi shari ma laa yajuusu fi hayri kasratun weeyaan haddii kale kasrun waa min alqaabi le albina kasratuna ta wadatana waa min alqaabi alcraab bay odhan jireen iyadna waa cadfun bilcaadif wayaaun iyadna way ku cadfan tahay uma nuunun uma bimacna waaw bay ka dhigan tahay uma nuunun wa nuunun tanxadifu jumladaasina nuunta laga sifaynaya nuuntaasoo tanxadifu hiya laqmadii maxay noqon linasbi ay kaainun linasbi nasbo waxa u sugnaaday hamsun shan shantaasoo min alcalaamaati calaamadaha ka mida wahiya shantaasi fatxatun fatxa weeyi alifun wa alifun alif weeyi kasrun ay wa kasratun kasra weeyi taadi wuxuu uga jaray tasaamux baa ku suganayo yajuusu fi shicri maa laa yajuusu fi hayri wa yaaun ya weeyi uma nuunun wa nuunun nuun weeyi nuuntaasoo tanxadifu xadfoomi ay hiya nuuntu xadfoomi fi lafdi lafdiga dhexdiisana ka xadfoomi waa meelaha mucrabiintu ay yidhaahdaan mansuubun wacalaamatu nasbihi xadfu nuun meelahay odhan jireen weyaan soo garan maysaan xadfu nuun halka odhan jireen weyaan macnihiisuna waa maxay mansuubin binuuni maxduufa weyaan waxa lagu nasbiye nuunta go-an markaa fahan waa min idaafati sifati ila lmawsuuf binuuni almaxduufa bahayd maxaana la yidhi xadfu nuun baa laska yidhi alfunuun baa laska yidhi waa min baabi idaafati sifati ila almawsuuf waka linasbi ay kaainun linasbi nasbe waxa u sugnaaday khamsun shan oo min alcalaamaati calaamaadka ka mid a wa hiya shantaasi fatxatun fatxa weeyi alifun wa alifun alif weeyi kasrun wa kasratun kasro weeyi tasaamux baa ku sugane wa yaaun ya weeyi uma nuunun wa nuunun nuun oo tanxadifu xadfoomi oo gu'i ay hiya i lafdi lafdiga dhexdiisana ka goyda oo lafdigii aan ku qornay halkaa baydkaa wuxuu kuugu sharaxay calaamadaha ay yeelato ayo nasba in ay shan yihiin kugu tilmaamay halkana waxa u doonaya mawaadicdii mawaadicdii way kugu khulaasaysan yihiin waa koob iyo tobankii ismiga maxaa ka soo baxaya ismiga daahirka sideed baa ka soo baxayay ismu mufrad oo munsarifa ismu mufrad oo maalaa yansarifa jamcu tagsiir munsarifa jamcu tagsir ma laa yansarifa jamcu muana asalim almuhana jamcu mudakar asalim alasma alhamsa wa misa sideed saddexna afcaashay ka soo baxaan ficil mudaarico saxiixu laakhira ficil mudaarico muctalu laakhira alafcaal alkhamsa alamhilat alkhamsa alawsaan alkhamsa intaa doontid badho saddexdaasna yay ahaayeen afcaal bay ahaayeen saddex afcaala iyo sideed asmaa mayna koob iyo tobanayn koob iyo tobankaasa mucrab wax kale mama jiro basha is ilaali koob iyo tobankaa keliya way waxa kuusoo noqnoqonayaaba waa koob iyo tobankaasun haddaba koob iyo tobanka baabu nasbana see loo kala qaadanaya waa kan sheekhaa sharaxaya fatxa u horeyso oo asal e fatxa waxay degi doontaa haddaynu ijmaalino maxay degeysaa sida ajrumiga haddaynu ku soconno ya saddex un bay noqon tahay soo ya ismu mufrada iyo jamcu tagsiir iyo ficil mudaaric mina saddexdaas nahayn saddexdaas bay degeysaa haddaynu tafsiilinana maxay degeysaa lix bay degeysaa ismigan mufradka mid ku hoos lamaan yahay maxaa ku hoos lamaad mufradka labaa mufrad munsarif iyo mufrad maalaa yansarifa jamcu tagsirkuna waa laba jamcu tagsir munsarif iyo jamcu tagsir maalaa yansarifa jamcu soaalkaasi waa imisa waa afar afartaa ayay ka degeysaa asmaada labana afcaashay ka degi ficil mudaaric oo saxiixulaakhira iyo ficil mudaaric oo muxtalulaakhirada saxiix wala la lixdaasay fatxa degaysaa markaynu tafsiilino lixda afar baa asmaa labana waa afcaal haddaba isagii oo ah ismi mufrad oo munsarifa tusaale ra'aytu zaydan zaydan mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nafsihi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradun munsarifun isagii oo waxaa tusaalaysaa ra'aytu axmeda mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu ismun mufradun ayru munsarifin aye jamcu tagsir munsarifa ra'aytu rijaala ra'aytu rijaala rijaala mafcuulu bi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhiri liannahu jamcu tagsir munsarif isagii oo maalaa yansarif kasartu masa inkasarat masa kasartu masaabiixa ya aye ra'aytu masaabiixa ra'aytu masaajida mafcuulu bi mansuub calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu jamcu tagsiir hayru munsarif ficilkii mudaaric oo saxiixulakhira lan adriba adriba ficlu mudaaricu mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu ficlu mudaaricu saxiixu laakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun isagao muctala lan tarda way ku qadarantunde ile muqadaraadkin waa soo dhigateen una inoo keeni doono lan nadcuwa nadcuwa ficlu mudaaricu mansuubun wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala akhiri liannahu ficlu mudaaricu muctal aakhiri walam yatasil biaakhirihi shayun oo lixdiisu imaanayna tusaalayn waka tusaale isagu ma keenaya daba duuduubu kuusinaya adaa kala fadhi waayahay wuxuu ku yidhi fansib nasbi bifatxin ay bifatxatin waa tasaamuxe fatxa ku nasbi ma ay ay ladii kii ku nasbi qad rufica la rafciyey huwa ladiiga bidamin ay bidamatin tasaamuxbaa kusugan dame lagu rafciyey Ah, kuutuutasomari wuxuu ku yidhi wax alla wixii dame lagu soo rafciyey sheekh fatx ku nasbi bu yidhi imise a lag imise dame lagu ah, rafcin jiray toddoba dhabe toddoba mayna ahaan jirin dame intii lagu rafcin jiray toddoba may ahaan jirin toddobadiiba wuxuu ku yidhi sheekhu maxay samee fatx ku nasbi oo maylaa jamci maana tusaalim maya buu ku yidhi ilaa jamca taniifi dadigaynta jamceega mooyaane wadalika jamcu taaniidkaa tusaalihiisu ka hindaatin hindaad iyo wixii lamid ah weeyaan e fafatxuhu ay fafatxu jamci ta'niifi ka la dhidigeeyo jamciisa jamaca fatxihiisa munica waa la diiday ay huwa fatxa isaga waa la diido waa baab gaara buu ku isaga waa baab gaaro oo wasi bikasrin buu ku odhan doonaaye meela noo buu ku marka damba maxaa lagu rafcin jira sow toddoba mayaan jamcu waana saalim ka saar li baa saaray soo ma dee lidii baad ku nasbinaysaa fatxo hadda basiid maynayn lida waan kuu tusaaleyey laqmada eeg fansib waa ficil amar faacilkiina waad garanaysaa waa anta bifatxatin weeyano tasaamux baa ku sugan jaariya majruurka insib ku tacaluji maase uma aragtid laba wej baa kuu banaan inaad ka dhigtid mawsuula oo bimacnaa alladii ka dhigtid iyo inaad bimacnaa shay ka dhigto nakira mawsuufa aad ka dhigtid qadru fi casow jumladan arki maysid qadru fiica haddaynu maada mawsuula ka dhigna jumladu silay noqonaysaa haddaynu nakira mawsuufa ka dhignana sifay noqonaysaa bidamina tasaamux baa ku sugana bidamati waxaa lagu tacalujinaya jaariya majruurka ayo ya rufica lagu tacalujinaya laabudda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxwa lmurtaqi laqmadii maxay noqon eego intaasuu kaga warame fansib nasbi bifatxin ay bifatxatin fatxa ku nasbi maa ay ay ladii kii ku nasbi qad rufica la rafciyey ay huwa ladiiga bidamin ay bidamatin dama lagu rafciyey macnuu muna xasilin si fiican buu u degey waa kolkaynu mansuubo ka dhigno haddaad sheeki uridid ka waran fansib nasbi niyahow bifatxin ay bifatxatin fatxo maa shay ku nasbi maaga oo qad rufica la rafciyey ay huwa maaga bidammin ay bidamatin dam lagu rafciye dam wixii lagu soo rafciyey fatxa ku nasbi ilaa ka hindatin hindaad mooye ilaa ka hindatin ay ilaa mila hindatin hindaad iyo wixii lamid a mooyaane fa fatxuhu hindaadkan fatxihiisa munica waa la diiday ay huwa fatxa isaga waa la diiday oo jamcu lmu'anath asalim laguma nasbiyo fatxo wax gaara lagu nasbiyayo wuu kuu keeni doonaa baydkaa ma halkaa maxaa kaaga cadaatay fatx maxay degtay lix mawduc bay degtay haddii aynu tafsiilino haddaynu ijmaalinana saddex bay degtay afar waa asmaao labana waa afcaal ka gudba calaamadii koowaad weeyaana fatxadiya mawaadicdeedina waa toddobaad haysaan maxaa soo hadhay imise calaamadood ya afar calaamadood iyo iyo imise mawduc soo hadhay toddoba eh, lix ka jarade iyo shan mawduc soo ma shantiina sida loo kala qaadanaya halkan eega wajcal linasbi اkhamsati asmaa lif wansib bikasrin jamca ta'niiin curif wajcal yeel alifan alif wajcal yeel alifan alif ka yeel calaamatan calaamo ka yeel shanta nasbahooga uga yeel shantii alasmaa ay alasmaai asmaada ahayd waaya muxuu ku yidhi shadrigaa horena wuxuu kaga warramayaa aliftu mawdic ay degto aliftu xaalatu nasba waxay degtaa buu ku yidhi asmaa lkhamsa waad faantay hadda ma asmaa lkhamsa lagu icraabaa alif maxaad odhanaysaa ra'aytu abaaka aba mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbihi alif niyaabatan can lfatxa liannahu ismu min alasmaء اhamsa aba mudaaf alkaafu damiir mutaصil mabniyu calى اlfatxi fi maxali jarin mudaaf ilay ajrubigaynu kusoo baranay haddaba eeg ijcal waa ficil amar laba mafcuul bay u baahan tahay alifka u dambeeya soo maarki fi shadriga shadrigan ijcal ay ka bilaabanto alifka ugu dambeya soo maarki alifkaasi bisukuni lfa waa lidaruurati nadmiya waa mafcuulkii koowaad mafcuulkii labaadna meeshaba uu ka go-an ya xadfany waa calaamatan labadeedii mafcuul waa sida marka waxaa ficnaan lahayd in la yidhaahdo alifan in la yidhahdo lakin waa daruuratu nadmi limaada de waa mafcuul laakiin waxaa suuragala sheekhu inuu ku dureeray calaa luqati man yaqifu cala almansuubi bisuurati almafcuuci walmajruur oo calaa luqati rabiica nimanka luqadooda inuu ku dureersaday ayaa suuragal ah macnihii muxuu noqon wajcal yeel alifan alif calaamatan calaamo ka yeel linasbi lkhamsati shanta nasbahooga uga yeel shantii alasmaai asmaada ahayd shantii asmaaulkhamsa ahaa calaamadooda alif ka dhig hadda ma kuu dhacday si fiican ma ufahantayn illa waa gabay inaad fahanteen bay la tahay wajcal yeel alifan alif yeel calaamatan calaamo uga yeel linasbi lkhamsati shanta nasbahooga uga yeel calaamo shantii alasmaai asmaad ahayd shantii asmaaulkhamsaha ahaan jiray calaamatu nasbadooda alif ka dhig culma mayna basidayn ra'aytu abaaka wa akhaaka aye waxamaaka waxamaaki wafaaka wadaa maalin mayna basidayn halkaana maxay naga baxay hal mawdic u geeya halkaana maxaynu haynaa laba calaamadood iyo toddoba mawdic wansib bikasrin jamca ta'niisin curif halkana waa calaamaddii saddexaad wuxuu ku yidhi wansib nasbi bikasrin ay bikasratin tasaamux baa ku sugan bikasrin ay bikasratin kasra ku nasbi jamca taniiin dadigaynta jamceega kasra ku nasbi taniika jamcu taniikaasoo curifa la aqoonsaday ay huwa jamcu taniika waa la aqoonsado waa la yaqaanaayo waxaad kusoo baratay ilaa kaindati maad kusoo baratay ama waa la yaqaanaayo qur-aanku ku sugan yaho khalaq allaahu samaawaati baad ku baratay saxiix walala muxuu ku yidhi calaamada saddexaad waa kasre waxay degtaa jamculmuanas asaalim maxaad odhanaysaa ya samaawaati mafcuul bi mansuub calaamat nasbi alkasra niyaaba can اlfatx lanahu ljamc muanath asaalim waaya maa naaba xarakatu maa naaba fiiha xarakatu can xaraka soo sama wansib nasbi buu ku yidhi sheekhu faacilkii waa anta bikasrin ay bikasratin kasra ku nasbi jamca ta'niitin dadigaynta jamceega ku nasbi jamcu ta'niidkaasoo curifa la aqoonsaday ay huwa jamcu ta'niidka tusaalihiisa horaa kuu soo marayo halkaasa lagu aqoonsaday maxaynu haynaa saddex calaamadood iyo sideed mawdic wanasbu fi lismi aladii qad huniya wajamci tadkiirin musaxaxin biya wanasbu nasbo fi lismi ismi dhexdii la nasbiyo alladii ismigaasoo qad huniya laba laga dhigay ay huwa ismiga wa jamci tadkiirin wa fi jamci tadkiirin ka labka laga dhigay jamciisa dhexdiisa la nasbiyo jamcaasoo musaxaxin la tasxiixiyo la saxiix yeelay biya ay kaainun biyaa-in ya buu ku sugnaaday nasbahaasi halkana wuxuu kuu sheegaya waa calaamadii afraad soo ma waa ti afraad waa yadi yadu maxay degi jirtay labay degi jirtay maxay ahaayeen taniye iyo iyo jamcu mudakar asaalim soo labada mayn tusaalayaashoodii waa maxay ra'aytu zaydina ra'aytu zaydayni maxaynu ku kala garan jirnay keliya musanaha yadiisa waxa ka horeeya wuu kor dhigan yahay waxa ka dambeeya oo nuunkiina wuu hoos dhigan yahay soo saamayn kitabka horan kuso sharaxne haye jamca mudakar saalimna mm, yadiisa waxa ka horeeya way hoos dhigan waxa ka dambeeya ee nuunkiina wuu kor dhigan yahay saasaa lagu kala garanaya zaydayni zaydina mafcuul bi mansuub calaamatu nasbi alya niyaabatan can اlfatxa lأnnahu muhana wanuunu ciwad can الtanwiini aw alxaraka aladayni kana fi ismi اlmufrad jamcu dakrsalina maxa loonaya mafcuul bi mansuub calaamatu nasbi alya niyaabatan can اlfatxa lأnnahu jamc mudakr asalim wanuunu ciwad can الtanwiini aw alxaraka aladayni kana fi ismi اlmufradi waka eeg macnaha fahn yadii nasbe waxay calaamo ugu noqotaa musanaha iyo jamaca mudaker ee saalimka a ah. asalkii isagu iska idlaaqay jamca fi musana waljamci bu iska odhan jiray sooma fi tasniyati waljamci bu iska odhan jiray ama fi musana waljamci jamca wuu idlaaqi jiray qayd muu keeni jirin laakiin sheekheenu musaxaxin buu kugu qayday waxaanu garan karnaa jamca muraadka looga jeeda inuu ahaa jamcu mudakar asaalim ah waayo musana ayuu ku xidhiirsanaa musana ayuu he ayuu lagu xidhiiriyey musanahana qariinada isaga mciisa lala sheegay baa ku tusinaysa in looga jeeday jamc mudakr asaalim horeyna waxaa loo soo sheegay labadii ka horeeyey oo ahaa jamc muanath asaalim iyo jamcu taksiirki soo basiid maaha wa nasbu waa mubtade fi ismi jaariya majruurkani nasbi iskaga tacalujaan kuna laabuda liljari min atacaluqi bificlin aw macnaahu naxw lmurtadi nasbi oo facliyo masderay ku tacaluqaysaa alladii waa sifa oo ismigaa laga sifaynaya qad huniya laba laga dhigay ay huwa jumladana waa silo oo dee aladi baa ism mawsuula sooma waa siladiisii wa jamci tadkiirin ismiguu ku cadfan yahay musaxaxina jamca laga sifaynaya biyaabaa khabarkiya marka biyaabaa khabarkiya macnihii muxuu noqon wanasbu nasbo fi lismi ismi la nasbiyo alladii ismigaasoo qad hunya laba laga dhigay ay huwa ismiga horeyna waxaan usoo baranay qaacid ahayd ismu mawsul macsilati fi quwati mushtaq ma soo baran mise maynan soo baran alxamdu lilahi aladi qad wafaqa halkana macnihii muxuu noqon wnaصbu naصbo fi lsmi la naصbiyo aladi almuhana ismigii labada laga dhigay saasuu noqonaya muhana buu noqonaya de marka wnaصbu naصbo fi lsmi ismi la naصbiyo aladi ismigaasoo qad huniya laba laga dhigay aliftu waa aliflaaqe ay huwa ladiga ama ismiga wa jamci tadkiirin ka labka laga dhigay jamciisa la naصbiyo jamcaasoo musaxaxin la tasxiixiyey oo la saxiix yeelay biya kainun biya in yaabuu ku sugnaaday nasbahaasi halkaana macnihi ma degey ugiya labada noodicna afar calaamiyo iyo toban mawdic baan maxaa kuu laaban hal mawdic iyo hal calaamo labadaasna waa isla go-ayaan wlkhamsatu shantii shantii alafcaalu ficilada ahaa faxadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafcaha la yidhaahdo goynteedu yejib wuu waajibi ay huwa xadafku muطlaqan xaal uu yahay nuunkaasi mid la idlaaqay oo la sii daayey xayثu makaan buu tantasibu ay nasboomi ey hiya afcaashu ah, iska ilaaliy bidka muxuu ku leeyahay halkana wuxuu ku leeyahay afcaashi afcaal khamsaan hore jira soo ya biyafcalaani tafcalaani antuma wayafcaluuna tafcaluuna maxuma وتفعلين ترحمين xاl واشتهرت بالخامسة الأفعاal sosynam soonan afعاaشhii caynka aad ku soo baratay ee aynu soo qaadanay culimay maxaa lagu naصbiyaa waxaa lagu naصbiyaa xadfu nuun maxaa lagu rafcin jiray hubuut nuun soo mahan iminka nuuntuba meesha ka maqnaanaysa maxaynanu garanaynaa markaa in la nasbiyo caamilo nasbna wu hormar maxaad odhanaysaa saw yafcalaani ma ahayn caamilo nasba agga hore ka mariya lan yafcala lan tafcala lan yafcalu lan tafcalu lan tafcali mid baa raabta kaaga filan lan maynaan gaadhin weli in kasoo dhigane yafcalaa ficlun mudaaricun aye mansuubun bilan wa calaamatu nasbihi xadfu nuun niyaabatan can ilfatxa maa naaba fiihi xarfun can xaraka soo saamaade waa yahay aye aliftina waa iska faacil soo ma aragtan inta kalena waa wax lagu sheegay maankaaga la kaasho afarta kalena dee adu icraab sheekh markaa fahan o beydka macnihiisu waxa weeye afcaalu lkhamsihi xaalatu rafca lagu icraabi jiray hubuutu nuun waxaa lagu nasbiyaa xadfu nuun waa intaa macnihiisu horta waa intaa laqmada miya alkhamsatu waa mubtade alafcaalu waa sifo fa xadfu nuuni rafci waa mubtade labaad buu leeyahay sheekhu ayaa la odhan karaa haye yajibu soo ma aragtid waa ficil faacilkiisi waxaa yajibu waa waajibi ay huwa xadafku muطlaqan waa xaalo nuunu rafca laga xaalaynaya nuunkaasa laga xaalaynaya haye jumlada yejibu waxay khabar u noqonaysaa faxadfu nuuni rafci mubtadaha labaad mubtadaha labaad iyo jumladiisa wada socot jumladiisa wada socotaana maxay khabar u noqonaysaa mubtadii hore khabar u noqonaysaa laqmadii maxay noqon wاlkhamsatu shantii shantii alafcaalu ficilada ahaa faxadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafcaha la ydhaha goynteedu yejibu waa waajibi ay huwa xadafkaasi mudlaqan xaaluu yahay nuunu rafcahaasi mid la idlaaqay oo afcaashii aan la kala qaadqaadin ama yafcalaani ha ku jiro nuunkaasi ama tafcalaani ha ku jiro ama yafcaluuna ha ku jiro ama tafcaluuna ha ku jiro ama tafcalina ha ku jiro soo islamaynan garan intaa xayu waa daraf darafkana waxaynu ku tacalujinayna yejibu xayu makaan buu waajibi nuunkaa in la gooyaa tantasibu ay nasboomi ay hiya eh, ayo afcaashu laqmada ma fahanday waxaa kaloo kuu banaan walkhamsatu shantii shantii alafcaalu ficilada ahaa yajibu waa waajibi xadfu nuuni rafci nuunta nuunu rafcaha la dhahdo xadafkeegu waa waajibi muطlaqan xaalu yahay nuunkaasi mid la idlaaqay xayثu makaan buu waajibi tantasibu ay nasboomi ay hiya afcaashu laqmadana waa iska basiid bay la tahay shantaa bayd baan caawana ku daynayna markaa shantan bayd khulaasadoodii waynu garanay oo waa calaamatunas buu ka sheekaynayaay shantaa calaamadoodna waynu qaybinana saddex baynu u qaybinana mushtarakun bayna alasmaai walafcaal waa ayo waa fatxo asmaada waxay ka degtay afar afcaashina waxay ka degtay laba mukhtasun bilasmaa waa ayo ya alifta iyo iyo yada labadana ficilaa ka daydayn sheekh ismun bay gaar ku tahay ficil kolkaanad ka daydayno ismi aad ka daydaydidna dee ismina waxay degaysa iska garo kuuso dhawnaya fahamki kasradana ku dar waa saddex kasradana maanu saalin bay degtay yadne saddexdaas iyay gaar ku yihiin asmaa'ada iyo mukhtasun bilafcaal waa ayo waa xad funuunka markaa calaamadihii calaamatu nasbana saasaa loo qaybsamay markaa baabkana muxuu kaga warramay labadaa masalo dikru calaamaati nasbi dikru mawaadici calaamaati annasbi waa basiid bay la tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk